alxamdu lilah rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala rasuulilah wala alih sabi wasalam ama bacdu waxaan sugayna kitaabkii buluq lmaraam min adilati axkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala qaala alxaafid raximah llahu tacaala wacan jaabirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh walihi wasalama nabigu waxau yihi iida tagawata rajulaani idaa haddii taqawada rajulaani labada nin ay meesha hoose tagaan oo yani xaaji gudasho ay u baxaan way labadeeda falyatawaara haqa ha asturmo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa iyaga kamida can saaxibihi saaxibkiisa haka asturmo oo haka qarsoonaado iska qariyo walaa yataxadataani inana sheekaysanin faina allaha maxaa yeele alle yamqutu waa u caroonaya calaa dalika taas ficilka iyadoo qaawan oo xaajo gudanaayo inay sheekaystaan ilaahay waa u caroonaya subxaana wa tacaala maxaa idin dhihi rawaahu rawaahu axmedu wasaxaahu bnu sakan axmed baa xadiidka weriyey wasaxaahu bnu sakan ibn lqataan ibnu sakan iyo ibn lqataanna way saxiix yeedheen huwa macluulun waa xadiis cilaysan oo cilaa ku jirta ayuu leehay ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkan ayadan xagga riwaayada markan aan ka fiirino laba saxaabi ayaa nabiga ka warinaysa laba xadiis isku dhow kan iyo mid la macno ah mid waa midka abu saciidin alkhudri xadiidka abu saciidin alkhudri ma keeninba ibn xajar haye kaas isaga marka waa daciif oo culamada agsarkooda waa daciifyaanba nacam ibn alqataan alfasi iyo ragga daciifinaya ku jiraa xadiidkaas abi saciid nacam haye marka kaana weliba wuxuu ku daraa laba qof inay intay soo baxaan xaaji gudasho usoo baxaan iyagoo xaaji gudanaayo kaashifayni iyagoo marka saylay cawratahuma oo kadib ay sheekaystaan ilaahay oo caroona saasuu ahaa kaas marka macnihiisa xadiidkaas abi saciid isaga waa daciif idiraab fara badan ayaa ku jira laakiin xadiidkan ibn xajar uu sheegay oo xadiisu jaabir jaabir ibn cabdillahi ah waa sidaan oo u sheego ibnulqaaan waa saxeix yeelay xadiidkan oo marka ibnulqaaan wuxuu ku saxeix yeelay kitaabkiisa la yiraahdo bayaan lwahmi walihaam ayuu xadiidka ku saxeix yeelay dariiqa ibnu sakan ayuuna ka saxeixiyey xadiidkan marka cilada lagu cilaynayo xadiidkan ee ah yaxya bni abi kahiir ayaa dad badan ka weriyey yaxya bni abi kasiir ayaa nin majhuula ka weriyey oo hilaal ibnu ciyaad la yiraahdo Eh, dariiq kamida w eh, dariiq kamida duruqda ayaa ciladaas ay haleeleysaa laakin dariiqan ibnqataan oo ku xasaniye xadii oo ku saxiix yeelay xadiiska isaga wuxuu yahay eh, waxa uu yahay can dariiqi yaxya bni abi kasiir waa can dariiqi yaxya bni abi kasiir can muxamed ibni cabdiraxmaan yaxya bni abi kasiir can muxamed ibni cabdiraxmaan marka muxamed ibni cabdiraxmaanna siqa waay marka cilada uu sheegaya marka alxaafid ibnu xajar xadiidka marka duruq kale oo uu ku yimid ayaynan ku jirin saa darteed marka xadiidkan waa saxeix sheekh ilalbani o silsila saxeixa uu ku saxeix yeelay jusaska toddobaad uu ku saxeix yeelay xadiidkan nacam xadiidku raqamkiisa uya saddex kun boqol iyo toban ayuu kaga ayuu uga saxeix yeelay nacam marka xadiidkan ibnu sakan ibnu qataan sida ay leeyihiin ayaa marka saxeixa oo xadiidku waa saxeix marka dad baa marka waxay u malaynayaan xadiidkan sheekh albani inuu daciifiyo waxay ku khaldanayaan midka abi saciidin alkhudri sheekh albani xadiidka abi saciidin alkhudri tamaamulmina ku daciifiyey kan jaabir ma uusan daciifin laakin xadiidka jaabir ma uunan daciifin marka insaa loo kala garta naam dad axaadiista mumaaraso badan ulahayn oo waxaa jira marka xadiidkan waa saxiix la yiraa kitaabkaasay ku taal waa daciif iska dhahaya naam taana waxaa keenaysa xadiid laba dariiq ku kala yimid inuu laba weliba waa laba xadiisa laga cabiri karaa xadiiu jaabirna waa xadiis kan abu saciidna xadiiska labaadba iskuma qasba ma ahan marka midka oo uga hadlay tamaamulminahana waa midka abi saciid khudri kaa markaa lagu baraarugsanaada amaa xadiisu jaabir ee kan ah ibn lqataan iyo ibnu sakan sida ay leeyihiin ayaa marka saxeix ah lana yaxya bni abi kasiir wuxuu ka wariyey maxamed ibn cabdiraxmaan oo nin siqa ah sidaasna waxaa sheegay ibn cabdilhaadi sidoo kale kitaabkiisa almuxarar khulaasada xadiidka marka waa saxeix waa xasan leyli ama waa saxeix marka xadiidkan xukunka fiqhiga ah ee laga qaadanayo waxay tahay qofka inaanu hadlin marka uu xaaja gudanayo in uusan hadlin inkastoo xadiidka uu ku yimid laba nin oo xaajo gudanayo aynan wada sheekaysanin hal ninna bilaa daruuro inuu iska sheekeeyo ma fiicna fiicnan waxaana laga sii qaadanaya weliba sheeko midii ugu fiicnayd nabiga sala llahu alayh ali wasalam nin baa u yimid markaasuu ku yiri xadiis abiljuhayl ibn alxaaris ibni sunna waa tii uu salaamay nebigu xaajo gudanaya riwaayadka qaar sida ay leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullah buu yiri nebiga ma uunan ka radinin salaantaas ka aamusan inkastoo la dhihi karo salaantu waa dikri haddana laakiin haddii in dikriga lagu hadlo la diiday hadal oo marka isaga aan muhiimad ba lahaynba in lagu hadlaana ma banaanaanayso iyadana hay ilaa hadal daruuro ay ku jirta maana culamada way baneeyaan sida nin indhoolo oo meel kusii dhacaayo heegan ka dhacaayo aada u jeedid inaad markaas u dhawaaqdo qayliso war iska ilaali meesha aad tiraad meeshaad istaag taasi markaas nafbaad ku badbaadin waa banaan tahay iyada nacam laakiin hadal aan sidaasoo kale ahayn iska sheekay ah iyadoo la xaajo gudanayo in ay mamnuuc tahay ayaa xadiidka laga qaadana weliba ay xaaraam tahay sababtaa fa allaha yamqutu calaa dalika ilahay oo caroonaya carada alla marka waa shay xaaraam nacam waxa keeno cara alla karaaha waa shay xaaraam ah waxa keenaya nacam ayb marka xadiidkan aadaabtii marka aadaabu qadaa ilxaaja wuxuu kasoo gelaa in qofka uu saxbiyin markau xaajo gudanayo wacan abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxa uu yiri ayb marka ariibka xadiidkii hore ku jiran waxuu afal yatawaara kulu waaxidin minhumaa can saaxibi mid kastaa haka ka qariyo oo haka qarsoonaado midka eh, kale an abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala abu qataada alxaaris ibni ribci ayaa la yhaha magaciisa naam alxaaris ibnu ribci ayaa la yihahdaa qaala waxa uu yihi qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa yumsikanna yownan qabanin oo qabanin axadukum midkiin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi midigtiisa yuusan ku qabanin walxaal huwa isaga oo yabuulu kaadinayo walaa yatamasax yuusan ku masixin min alkhalaai khalaha iyo meesha uu ku xaajo gudanayo teeda xaggeeda biyamiinihi midigtiisa yuusan ku masixin walaa yatamasax min alkhalaai meesha uu ku xaajo gudanayo marka uu joogo gacantiisa midig yuusan ku istijeenin walaa yatamasax walaa yastanji yownan ku istijeenin min alkhalaai musqusha xaggeeda biyamiinihi gacantiisa midig midigtana isku istigeenin gacanta bidixha isticmaalo walaa yatanafas iyaanu neefsanin fil inaai weelka dhexdiisa isu ku neefsanin marka wax abaayana weelka dhexdiisa isu ku neefsanin muttafaqun calayhi walafdu limuslim bukhaari muslim baa xadiidkan soo saareen lafdigana muslim baa iskale hadda xadiidkan waxa uu reebaya waxay tahay aadaab kamida min aadaabi adab oo min aadaabi qadaa ilxaaja iyo loo tilmaama adeerkaas eh, eh, adeertaasna waxay tahay qofka in gacantiisa midig uunan dakarkiisa eh, uusan ku taabanin uusan ku qabanin marka uu xaajo gudanayo marka uu kaadinayo ayb marka meeshaan wahuwa yabulu uu yii waa taqyiid waxaa lagu qayda nacam marka xadiidkan isagoo wuxuu soo arooray mutlaq ah u fiirso oo nebigu uu yihi sala allahu alayh ali wasalam laa yumsikana axadukum dakarahu biyamiinihi midkiina yousan dakarkiisa dhidibkiisa ku taabanin bis oo mulaqa ah. culamada daal marka waxay ka qaateen marka aad kaadinayso iyo marka aadan kaadinaynin labada kolba inaadan gacantaada midig kuba taabaninba nacam xadiikaas waa xadiidka kale wa nacam oo isaga waa idlaaqay xadiidkaas nacam waa mulaq oo wuxuu nabiga reebay sala allahu alayh ali wasalam qofna in dakarka gacantiisa midig uusa dakarkiisa ku qabanin laakin xadiidkani wahuwa yabuulu marka uu kaadinayo idan marka nahyigu wuxuu khaas ku yahay marka la kaadinayo khaas ku yahay nacam nahyigu marka la kaadinayo ayuu khaas ku yahay nacam lidalika imaamu lbukhaarina saasuu u fahmay saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan bukhaari tabwiidkiisau ku jiraa fiqigiisa waxau yihi baabun laa yumsiku dakarahu biyamiinihi idaa baalah dakarkiisa gacantiisa midig ku taaban ku qaban maayo dakarkiisa gacanta midig ku qaban maayo idaa baala hadii u kaadinayomarka taqyiidkiisaas idaa baalada waxaa laga qaadanaya hadduusa kaadinaynin hadii u ku taabto dhib inaysan ahayn oo wax barar iyo dhibaato aysan uga imaanayno xaaraan aysan ahayn culamada gobol ibn abi jamra oo kale ibn abi jamra isaga wuxuu ku tegay sida ibnu xajar uu soo guurinaayo wuxuuba leeyahay xadiidka aan soo marno dalq ibnu caliyin ee ahaa inamaa huwa badcatun minka zakarkaagu waa adiga qaybkaa mid ah markii la weydiiyey nabiga ninka zakarkiisa kaadana waysada maka jabaysaa markaasu yii inamaa wadadcatu minka waa juz adiga kaamida way qayb adiga kaamid ah xadiidkaas waxaa laga qaadanaya qofka inuu taaban karo hadii jirkiisa uu kamid yahay de jirkiisa waa taaban karay xadiidkaasna marka ruksaa laga qaadanaya inuu zakarkii taaban karo ilaa xaalada istijaba ma aha oo marka uu kaadinayo oo isaga kaa xaaladaas reebay xadiidkaana gooni ahaan usoo reebay ibn abi jibna saas yii culamada qaar badanna waxay leeyihiin sida mar laba inay k midabtiisa ku taabta ma aha oo ku qabto yani maaha lana maxaa yeele waxay leeyihiin waxaa laga qaado <coughs> xaaladii oo u baahnayba oo istijada haddii loo diiday xaalad us u baahnayn inuu ku taabto mamnuuc waayo dhehen naam iyadana de waa marka qiyaas sax ah way naam nadar laftirkiisa oo waxawaay nadar saxiixa way naam laakinse taxriim qofka lagama xarimi karo ilaa daliil oo haayo ma ahli naam ayb marka xadiidka huwa yabulu qayd waayo ogow marka naam marka uu kaadinayaa laga reebay inuu gacantiisa midig ku taabto walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi marka uu musqusha ku jirana gacanta midig iyo inu ku isijoon isaga dhaqin saxaradi iyo ama hadduu iska tiraayo isaga tirin gacanta midig is isticmaali naam ah, gacanta midig waxaa lagu diiday inaad dhagaxa ku qabsato gacanta midigo dhagaxdii aad markaas ama aad eh, warqadii inta ku qabsato gacanta midig aad midigtii ku istijooto taasaa lagu diidaya nacam waa ilaa inaad biyihi kusoo qabsato la diidi maayo fuqahada qaar baa waxay yihahdeen xataa hadaad gacantii midig aadayaalka ku qabsato istijadiiay ka qayb qaadatay dheheen nacam markaas waxay keeneen marka si aad aad u dhib badan weliba nacam hay aad u dhib badan oo khadaada oo ishaaraa jirta oo suuraynteeduba ay iska adag tahaba nacam anaan markaa dhexgelaynin walaa yatanafas fi lcinaai labadan marka jumlo ee hore aadaabu qadaa ilxaaji ku saabsan yihiin jumlada dambe laakiin waa aadaabu shurbi incam qofka qaabka wuxuu cadayo iyo aadaabtaas marka taana marka waxaa tilmaama xadiidka uu ku tilmaama in weelka aan lagu dhex neefsanin marka in lagu dhex neefsado maxaa keenaya inaad maanta dhan weelka dhafka ku haysa naam marka inaad intaad cabto weelka banaanka iska dhigto adana cabto saas ayaa marka sunada ay tahay wacan salmaana radia allahu canhu qaal wa salmaan alfarisi laqad nahaanaa rasuul lahi sal lahu alayh alihi wasalam waxa uu laqad nahaanaa rasuul lahi sal slam nebiga waa naga reebay an nastaqbila alqiblata qiblada in aan u jeesano biqaaidin aan ula jeesano saxaro o amase bawlin kaadi marka aan saxaradeeda kaadinayno inaan qiblada qaabilno naga reebay jaari majruurkan biqaaidin nastaqbila ayaad ku tacallujanaysaa laqad nahaanaa rasuul lah sal slam nabiga waa naga reebay an nastaqbila alqiblata qiblada inaan qaabilno biqaaidin aan la qaabilno saxaradii aan la qaabilno aw amase bawlin kaadidii aan ula jeesano oon la qaabilno qibladii marka aan kaadinayno ama aan saxaroonayno inaan qiblada xaggeeda aan ujeesano aw amase waxuu naga reebay an nastanjiya inaan ku istajoonno bilyamiini gacanta midig inaan ku istajoonno midigta aan ku isticmaalno istajadii aw amase an nastanjiya inaan ku istijoono biaqala min halaaati axjaarin saddex dhagax wax ka yar saddex dhagax wax ka yar inaan ku istijoonana waa naga reeba oo dhagxaantu saddex inay ka yaraato ama waraaquhu inay saddex warqadood ka yaraadaan waana laga reebay nabig waa naga reebay aw amase an nastanjiya inaan ku istijoono birajiicin digay diga inaan ku istijoono aw amase cadmin laf nacam rawahu muslim muslim baa xadiidka wariyey xadiidkan dabcan riwaayadiisa waa ujeedaa muslim ba ku sugay hore uma baahno fiqhi badan baa marka xadiidka ku jira oo aadaabu qadaa ilxaaja taabanaya fiqhiga koowaad waxa uu yahay waxaana laga reebay yii an nastaqbila alqiblata bigaa'ibin aw bowlin qiblada inaan ula jeesano saxaro iyo kaadi xadiidkan marka istiqbaalka kaadna ufiirso waa jamcinaya axaadiista baabkan ka hadlaysa maa si fiican loo fahmay xadiidka salmaan wuxuu ka hadlaa inaan qiblada loola jeesanin saxaro iyo kaadi midna kama hadlin xadiidka salmaan in qiblada loo daba jeediyo kama hadlay qiblada in wejiga loo jeediyo marka la saxareynayo ama la la kaadinayo ka hadla kow xadiiska salmaan warkaas midka soo socda ee abi ayuba sahib intaana kan salmaan ka bixin kan salmaan istiqbaalow ka hadla kow istiqbaal ayuu ka hadlay kow maadada labaad ma kala qaadin filbunyaani iyo saxraa meeshu inay dhisan tahay iyo inay meel iska banaan tahay oo aada buurku saxaradaysa ku kaadinaysa ma kala qaad qaadin isaga waa garateen soo maha xadiidka salmaan waa caam ko oo kala qaad qaadid malaha laba istiqbaalkowna gaar ku yahay mis isaga xadiidka ku xiga aan sheegi doono xadiidka abi ayub alansaari asaga labadaba waa reebay istiqbaalka iyo istidbaarka alistiqbaalu walistidbaaru labadaba waa reebay xadiidka abi ayub oo qiblada inaad markaad saxaroonaysa ujeedsato ina u daba labadaba waa kaa reebiyey mana kala qaadin oo meel dhismo inaad ku jirto musqul dhisan iyo in aadan ku jirin mau kala qaadin intaas waa inta ibnu xajar buluqulmaraamka oo ku keena axaadiista intaan marka waa ka badan yihiin xadiidka asna bukhaari ku sugan oo uunan sheegin oo xadiis ibni cumar xadiis ibni cumar fii saxiixi albukhaari ibni cumar wuxuu yidhi raqaytu calaa beytin waxaan koray buu yii waxaan koray buu yidhi guri lana magacaan lahayn oo beyt xafsa u ahaa nacam fara rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama calaa labinatayni nebigaan arkay oo laba dhagax ku fadhiya yaqdii xaajatahu xaajadiisa gudanayo mustaqbila shaam isagoo baytalmaqdis usii jeeda nacam mustaqbila shaam qofka madiina jooga marka uu shaam baytalmaqdis u jeedo marka uu baytalmaqdis u jeedo kacbada waxaa ujeeda marka dhabarkiisa nacam ninka madiine jooga markau shaam u jeesto wejigiisa u ujeediyo kacbada waxay kusoo aadaysaa dabadiisa marka ma fahamteen marka xadiidkaas ibn cumar marka maxaa laga qaatay laba maada waa laga qaatay dhismo marka lagu jiro in kacbada loo daba jeedi karo marka aad dhismo ku jirto istidbaar inaad samey kartid lana nabigaa sameeyey sal lahu aleyh wasalam ila socotaan xadiidka ibn cumar istidbaar bisoo sheegay istiqbaal ma sheegin weli mahayna ilaa in qiblada adoo dhismo ku jiro qiblada wejigaaga u jeedi kartaa marka aad saxroonayso ama aad kaadinayso weli xadiidkeeda maaha istidbaarka ayaa xadiis ibn cumar istidbaarka u tilmaamay xadiid kale asna baabka kusoo arooray xadiis jaabir fii sunan abi daauud oo xadiis saxiixa ah muxuu leeyahay isaga marka xadiidkaas xadiidkaas eh, waxa uu leeyahay eh, jaabir eh, radia allahu canhu nahaana rasul la sal slam an nastaqbila alqibla nebiga waxau naga reebay inaan qiblada ujeesano an nastaqbila alqiblata bifuruujina yani furuujteena inaan qiblada ujeedino nabiga naga reebay uma ra'aytuhu qabla mawtihi bicaamin mustaqbila alqibla intausan dhimanin sanad ka hor waxaan arkay isagoo xaajo gudanaya oo qiblada ujeeda wejigiisa ujeeda intausan dhimanin hal sano ka hor isagoo wejigiisa qiblada oo ujeeda xaajo gudanaya kan marka muxuu kusoo kordhiyey axaadiistii hore in marka meel dhismaha la joogo wejiga loo jeedi kara qiblada dhismay ahayd sababto a ah meel wuxuu ku arkay nabiga sal lahu aleyh ali wasalam guryihiisa iy ku arkay dhismayaal ku arkay meel banaan ku arkay ma dhihin saasayna culamada ku xambaareen ayb intaas hadda meeqa xadiisan sheegay xadiidka salmaan kii abi ayub kii ibn cumar iyo kan jaabir markaas xadiisa baabka dhan baa sal ayb ayb meeshaas marka marka la joogo haddii la isu keena marka waxaa laga qaadanaa qowlka u fiican in loo kala qaado dhismo iyo dhismo la-aan oo marka aad meel dhisan oo musqula ah aad ku xaajo gudanaysid meeshaa kartaa ujeesan kartaa qiblada waana ujeesan kartaa waana udaba jeedi kartaa haddaad dhismo aad ku tukanaysid aad ku xaajo gudanaysid maxaa u daliila xadiidka ibna cumar iyo kii jaabir kan ibna cumarna istidbaarka utusay kan jaabirna istiqbaalka utusay intaa ma la garteen meesha saxaraha ahana sina logqiblada mana loo jeesa karo mana loo dabajeegi karo sida xadiiska abu ayubba u sheegay iyo kan salmaan salmaan istiqbaalka u sheegay kan abu ayubna labadaba waa wada sheegiye marka in saxara iyo binaan loo kala farqiyana waa madhab madhabu limaam shaafici imaam shaafici madhabkiisa bukhaari madhabka uu ku tegey waayo waxaa ku tegey sidoo kale marka eh, isxaaq waxaa ku tegey aimo badan naam ayaa ku tegay isxaaq ibnu rahuye bukhaari eh, shaafici aimo badan nacam madhabka ugu fiicanna waay lana adilada jamcinay waa madhabka keliya ee adilada jamcinayo marka masaladan khilaafkeeda culamada ka hadlayo madaahibta kale adiladu ma jamcinayo ogoy culamada qaar sida abu ayub saxaabigan abu ayub oo kale iyo aimo badan waxay ku tageen iyaguna in aadan ama saxaro saxaro ku xaajo gudo meel banaan ama meel dhisan inaadan una daba jeedi karin una waji jeedi karin xadiidkan abu ayube daahirkiisa dul istaageen kan ibn cumar see yeelaysaan marka la yii waxay dheheen kan ibn cumar ficil waayo dheheen qaacidada usuulka marka soo qabsadeen haddii ficilka nebiga iyo qowlkiisa iska hor yimaadaan qowlkaa la hormarina ficilka inuu khaas ku yaalo lagu xambaaraya dheheen laakin de taas waa maxayna haddii sidaa lagu dhaqmo xadiidka ibn cumar meeshaa ka baxa soo maa ummadda kuma dhaqmi karta waa macnaheedu naam taana marka ma fiicna naam iyadoo labadii xadiis lagu dhaqmi kara in la yaraa mid laguma dhaqmaayo war oo raajixa ma ah baabka keliya waxa keliya oo marka isu keenayo caaisha iyadana madhabkeeda wuxuu ahaa wax axaadiista maadaama ay iska hortimid inayba banaan tahay ama saxaro joog ama dhismad joog meeshaad rabtaa ujeesan kartaa nacam saasay iyada ku tagtay caaisha nacam laakiin madhabka ugu dhexdhexaadsan afarta daliilba camal siinaayo waa madhabu alimaam shaafici wahuwa raajixu nacam isaana raajixa kaasaan annaga ku soconayna insha allahu tacaala nacam ayb culamada dambe sheekh ilalbaniga qabo isaga abu ayub madhabkiisa oo incaam laga dhigo oo inaanan basina marka aanan eh, eh, saxro ku jir ama ku jir meel eh, banaan ama meel dhisan marna qiblada ma jeesa kartid mana daba jeedi kartid laakin isaga marka tarjiixu gelay axaadiistii inta kala rajaxo kan ibnu cumar waa ficil u leeyahy ficilkana waa laga hor qawlkaan laga soo hormarina marka iyadoo icmaalu daliilan la keeni kara in daliil la xooro ma fiicna yani labada daliil marka la jamciyo maxaa ku sugan kanna in lagu dhaqmay kanna in lagu dhaqmay laakiin haddii tarjiix la aada baabu tarjiix maxaa ka imaanaya mid inaad isku soo koobta kan kalena aadan ku dhaqmin mana fiicna marka nacam khusuusiyadana kuma sugnaato ixtimaal ma fahamteensanaa yaa ku celi karaan ibn xajar iyaga ku koobay si fiican masalada fatxulbaari ugu dhigay marka waxaa fiican afartaas xadiis inaad marka maanka aad ku hayso ood si fiican u og tahay xadiidkaas dambe abu daawuud oo jaabirna waa saxeix na ibn xajar uu saxeix yeelay baabka labaad waxa uu yahay oo xadiidka salmaan ku jiro aw an nastanjiya bilyamiin midig in gacanta midig in lagu istijeedo oo midigta la isticmaalo marka la waa reebay nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka indhawax lagu sameeyo oo aadaabta waxaa kamid inaan midigta aan lagu istijoonin gacanta midiga isticmaalo xukunka saddexaad ee xadiiska oo wato waxay tahay marka dhagxaan lagu istijoonayo marka dhagxaan ama waraaqa iyo lagu istijoonayo waa inaanay ka yaraanin saddex dhagax meeshaan marka jumhuurka iyo waxaa isku hayo jumhuur lmuxadisiin iyo xanafiyada isku hayaan xanafiyadu ayagu waxay ku tageen saddex dhagax shardi inaysan ahayn tiradaas meesha un in la nadiifiyaa qasabay dhaheen hadii meesha hal dhagax hadii lagu nadiifiyo ama laba mid saddexaad looma baahnay dhaheen magarata jumhuuru ahlilxadiid imaam shaafici imaam axmedna waxay dul istaageen xadiidkaana waxay dhaheen waxaa qasaba dhagaxdu ama waraagu horta inay saddex yihiin liana nebigu inuu tiro cayiman inuu sheego macnaa ku jira tirada naam hahay ow an nastanjiya biaqala min halaaati axjaarin saddex ah, maxau magac dhabay rasuulka sal l slam macnaa ku jira wax uu saddexda usheegay nacam hay oo waxay lamid tahay dheheen alla marka uu yiri walmuqalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaata quru saddex xayd ha sugataa layiri naagta nacam ayb hal xayd waa lagu ogaa karaa naagta inay uur leedahay in kale maaa mala dhihi karaa marka hal xayd haday xaysho bis waay ciddadii waa udhamaatay mala dhihi karaa waa maya sabab saddex tirada ayaaba laysku adoonsaday marka nacam sida xaggaas tirada laysku adoonsaday ayaa meeshaana dhagaxda tiradeeda laysku adoonsaday ayb marka tirada nebiga sheegidda u sheeg horta macnay leedahay midda labaad waxa ay tahay xanafiyada ayaga waxay u daliishadeen xadiis soo socdo waa xadiiska ibnu mascuud ee imaan doono nebiga inta saddex dhagax u dirtay ayuu laba u keenay dhagaxii saddexaadna waxau noqday diga ayuu noqday digadii waa iska tuuray marka nebiga sal l slam saxaaba marka wuxuu leeyahay nebigu ma dhihin sala allahu alayh ali wasalam mid saddexaad ii keen sadexda inayna waajib ahayn marka waxaa laga qaadana waa iska tuuradaas keliyaa laakiin waa arki doontaa daara qudni iyo imaam axmeda waxay weriyeen itinii biayriha dhagax kale io keenba inuu yiri nabiga sal lahu aleyh ali wasalam inuu mid kala dirsadayaaba soo aroortay nam marka xadiiskaasaa ka qarsoomay alimaam baxaawi raximah llahu taala nam marka nas waxaa ku amar hadii saddex la dirsaday in tirada marka jumhuur ahlixadiis maxay shardinayaan dhagaxdu inay saddex ahaadaan ko iyo meeshana in la dahiro mahalka in la dahiro haddii saddex ka yar meesha ay nadiif ku noqoto dhagax waa la badin saddex in la gaarsiiyo hadday saddex daahir ku noqon weysa meeshiina waa laga badina saddex daaro waa wax la rabay mogtaha saddexaad kuayaad meeshii ku tirtay weli meeshii nijaasi waa ku taala mid afaraada ku daraysaa laakin tiro isdheer soo dhamaynaa haddii aad saddex ka badiso shan todobo tiro isdheer iska waman istajmara falyuuti ninka dhagax kudisa doonayana tiro isdheer ka dhigan ma fahamteen marka jumhuurmuxadisiin laba shardi baa meesha u taala ay yihiin dhagaxda inaysa saddex ka yaraan o iyo meesha nadiif darka intaas labada marka in la helo waa daruuri marka xadiidka waa naga reebay nabiga saddex ka yar inaan ku isdoono dhagax ama meesha nadiif ha noqoto ama aysan noqonin horta inaan saddex laga yaray karin xadiis baa nas marka xanafiyadu marka meeshaa waa looga raajirsan yahay aw ana atamjiic birajmiicin aw cadmin waxaa kaloo nabiga ou naga reebay sala allahu alayh ali wasalam in aan diga ku istijeyno digo digada waa saxarada markaa xoolaha ama dameeraha saxarada xo digada xoolaas digada waxaa loo diiday in lagu istijeedo waa calafu dawaabi ljinni sida xadiis kusoo arornaa jiniga muslimkaa xoolihiisa ayaa daaqo sababtaasa in laga markaa najaaseeye ma fiicn laga hadlay aw laftan waxaa loo diiday iyadoo lagu sujuudo laba maadaa lafta loo loo diiday maadada koowaad waxay tahay hadii bisinka lagu gowraco neefkaas lafta inago aan ka dhamaysano iska tuurno xadiidka wuxuu leeyahay jiniga muslimka ah ayaa alla oo uga dhigaa hilib marka in laga hadlaya maaha maadada labaad oo kale lafta loo diida in lagu istijooda wax ay tahay waxa laysaga duuliyo waa lazij lazij lazij waxaa la yaraha wax sisirix ah laftu sisirix waayo meeshii marka eh, eh, najaasadii kama marka soo nuugaysa najaasadii ma ma kasoo nuugaysa kama tiri kartee waa ka sibxanaysaa najaasada marka wax wax bahiri kara ma ah lafta ma fahanteen labadaas maada iyadana lafta loo reebay rawaahu muslimun xadiidka muslim ayaa wariyey walisabcati min xadiidi abi ayub walisabcati todobadii waxaa usugnaaday iyagana todobada waa kuween wa iyo umahatu sita min xadiidi abi ayuub laa tastaqbilu qiblata qiblada ha qaabilinina biqaaidin saxaraha ula jeesanina walaa bawlan iyo kaadi toona walaakin laakin tashariquu bari ujeesta oo mataaribuu galbeed ujeesta qorax soo bax ama qorax dhac ujeesta walaakin shariquu eh, baryaysta oo marka qorax kasoo bax ula jeesta o usaarib qorax dhac ula jeesta xukunkan marka walaakin shari uaribu waxaa ku dhaqmaya qofkii bari qorax dhac iyo qorax soo bax qofka aysan qibla u ahayn baa ku dhaqmaya xukunkan wailaa haddii qorax soo bax iyo qorax laa tastaqbilu qiblata qiblada haula jeesanina biaaidin saxaro iyo walaa bawlin amase bawlinkaadi walaa tastadbiruuha hanu daba jeedinina oo idinkoos xaroona ama kaadina qiblada ha u daba jeedinina walaakin shariqu uqaribu bari ama galbeed ula jeesta marka bari iyo galbeed xukunkan waxaa qaadanayo qofka qorax kasoo bax iyo qorax u dhac qibla aynan ka xigin wayn oo ilaa hadday qibladaaduba ay tahay qorax kasoo bax ama ay qorax udhac tahay qibladaada oo kacbadu ay qorax soo bax ama qorax dhac kaa xigto waxaad yeelaysaa markaasoo kale ma ujeesanaysid oo xukunkii laa tastaqbilu lqiblata ayaa ku ayaa weli nahana rasuul sal l slam an nastaqbila alqiblata kugu socdo markaa naam marka nabigu meesha uu ka hadlaa madiinay ahayd madiine qofku markau joogana qiblada waxay ka jirtaa koofur madiine qofku markau joogo qiblada koonfuray ka jirtaa marka bari iyo galbeed qorax soobax iyo qorax dhac labadaba qiblo kama xigaan saa darteed waa ujeeso karaa naam annaga hadda soomaaliya aan joognana qibladu waqooyi bay naga xigtaa oo madiine ayaan ku aadanaha annaga nacam saa darteed maadaama ay qiblada waqooyi naga xigto qorax soo bax iyo qorax dhac qiblo nagama xigto anagana bari iyo galbeed qiblo nagama xigto waa ujeesa karnaa marka wixii madiine iyo wixii kasoo horjeedo oo ay marka qorax soo baxa iyo qorax dhaca aynan qiblo u ahayn ayaa xadiidkan uu ku soconaa naam laakin kawaran ninka joogo caalamka galbeedkiisa shishe ninka joogo galbeedkiisa shishe ninka joogo caalamka matalan maqrib alcarabi marocco kale ninka joogo iyo mauritania iyo kale ninka joogo bariga usoo tukada asaga oo qibladii ay ka xigtaada man meeshay qoraxda kasoo baxdaa qiblo ay ka xigtaa kaas marka meeshaas waa ujeesanay meeshaas ujeesanaya maya walaakin shariku waa isaga uga taala man sababtoo ah isaga haduu ujeesta meeshaas qibladiibaaba ka xigtaba qibladiiba ujeesanaya ma magaratan meeshaas fii aqsa shari ninka jooga isagana sida china oo kale ninka jooga sin shiinaha iyo jaban iyo ninka jooga galbeeda usoo dukada jihat lgarbi waana qibladiis oo jaziira carabiya kacbada waxay kasoo xigtaa galbeedkay ka xigtaa isaguna marka walaa tushariqu ogaribu uma yeeli kara nacam leana haddau sameeyo qibladiiba usoo jeesana nacam marka iyo waxu inkaan ma saameyna mafahamteen meesha iyada marka meesha nebiga uu ka hadlaayey iyo wixii la xugun ah ayuu xadiidku saameynaya nacam walakin tushariquu o ugaribuu wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal nebigu waxa uu yihi man ata algaaida meesha hoose nin ka yimaado algaaid waa almakaan almunkhafid meesha hoose way ee lagu xaajo guto meesha lagu xaajo gudana nink ninkii yimaado falyastatir ha is asturo oo ha isqariyo rawahu abu daawuda abu daawud baa weriyey waxaa laga yaabaa inaad awalan horta xadiidkan waa daciif oo waxaa ku jira sanadkiisa abu saciid alxubraani abu saciid alxubraani ayaa ku jiro abu saciid alxubraani ayaa ku jiro sida saxiixa ah abu saciid alxubraanina ma ahan saxaabi nacam ninka ka werinaayo xuseyn alxubraani isaguna waa majhuul laba ciladood buu xadiidku leeyahay marka nacam awalan waa mursal oo abu saciid alxubraani oo nebiga ka werinaya nebiguna una soo gaari midda labaad ciladiisa labaad waxay tahay ninka isaga kasii werinaayo xusein alxubraanina waa majhuul daciif waay marka xadiidka idan nacam hay laakiin isagoo kale ayaa ansaxay sunanka kusugan abi daud iyo eyrkiis nebigu marka inuu is-asturi jiray marka uu meesha hoose yimaado inuu is-asturi jiray ayaan soo marnay xusayn alxubraani waa majhuul cilada labaadna waa mursal xadiidkan marka meeshaan marka la joogo waxa ay tahay maxa u keenay marka ibnu xajar baa meeshaan marka imaanaysa xadiidkan liana xadiid inuu qofka isqariyo hore uga soo hadla nacam waa kusoo bilawnay abwaabtii ugu horeysay halka laga joojiyo baarak allahu fiikum eh, hadha wax isweydiiy wax wax weydiina oo xadiidka waxau aha nabiga kii hore waxau aha aan soo marnay almugiira mugiirata bni shucba khudi idaawata soo marnay taas waxay ahayd nabiga shaksiyadiisa dadka u ka dhexdhexayo kanna wuxuu u keenay meeshii markau yimaado lagu xaajo gudanayena waa isqarinaya adana saas waxay tahay marka laba astur baa meesha ku jira axaadiis isku mid aha umalayna kii hore nebiga dadku ka dhexbaxayo midkaanna isagoo dadka ka dhexbaxay ayuu dan iskasii asturi jire marka kan hadda waa daciif laakin isagoo saxaaxo badan baa soo arora halkaas uga gaabsanaysaoo nebiga marka uu meesha hoose xaaji gudana uu yimaado inuu xataa qofka isku aadi jiray mararka qaar ou dhihi jiray iga sii jeeso oo dadka isku aadi jiray marka midna dadka dadkau ka dhexbaxayo midda kalena isagaaba isqarinayo oo haddana dadku iska qarinay marka saas inad fahamta wa isla caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa kharaja min alghaa'idi meesha hoose hadduu kasoo baxo yani meesha lagu xaajo gudanaya hadduu ka yimaado qaala wuxuu odhanaya gufraanaka ayuu dhihi jiray dikriganna waa dikriga la akriya marka musqusha laga soo baxo akhrajahu lkamsa wasaxaxahu abu xaatim walxaakim abu xaatim iyo xaakim way saxiix yeeleen abu xaatim haddii la ilaaqo waa abu xaatim araazi magaciisana waa maxamed ibn idriis imaam shaafici bay isku magac yihiin maxamed ibn idriis abu xaatim araazi eh, eh, <coughs> hadii la yiraa abu abu xaatim ibn xibaan hadii la dhahana ibn xibaan waa markaas abu xaatim araazi xadiidka waa saxiix xaatimna sidoo kale abu xaatim isaga weliba waxa uu yihi inahu asaxu xadiiin fi hada lbaab abu xaatim waxa uu yihi inahu asaxu xadiiin fi hada baab baabkan kan ah oo dikriga la akriya marka musqusha laga soo baxo kan ugu saxeexsan kufraanaka waay muxararka alimaam eh, eh, ibn cabdilhaadi saasaa ku sugan nawowi xadiidkan waa saxeex yeele iyo zahabi iyo ibn ljaruud culamada marka xadiidkan way saxeex yeeleen ibn ljaruud muntaqaha ayuu ku saxeexiyey nawowi majmuuca zahabina sidoo kale wuu saxeex yeelay sheekh albani riwaaga ayuu ku saxeex yeelay xadiidkan amaa xadiiska kale ee anas oo furaanaka marka xadiiska ugu saxeexsan dikriga la akriyo marka musqusha laga soo baxo kan waay amaa xadiiska isaga ku daraayo alxamdu lilahi aladii adhaba cani ladaa wacaafaanii xadiidka ku daraayo waa daciif daara qutni ayaa daciifiyey naam oo waxa uu yihi hayru maxfuudin xadiidkaas maxfuud ma ahan buu yii idan marka maxaad ku gaabsanaysaa ufraanaka bis baa ku gaabsanaysa musqusha marka la gelaayo dikrigeeda muxuu ahaa allahuma inii acuudu bika min alkhubuti walkhaba'is marka laga baxayana waa ufraanaka naam labada dikriyo marka masqusha gelitaan iyo kabixidba ay leedahay waa kuwaas xadiidkan marka kan ugu saxeysan marka gufraana kadaan maxaa lagu nafsiyey marka nacam culamada waay le waxaa lagu nafsiyey atlubu waxaan dalbanayaa gufraanaka iyo maqfiratak dembi dhaafkaayaan dalbana yani ilahu dembi dhaaf waa macnaheeda amaba in la yiraha ikfir lii gufraanaka ilahu dembi dhaafkaagi ii dembi dhaaf marka adiga marka siyaalkaas yirahda marka maxu marka nebiga dembi dhaafka u dalbanaa maxay tahay marka culamadu marka taana aaday uga hadleen sababta kufraanaka oo u leeyahay dembi dhaafkan weydiisana waa maxay qoladan baa marka waxyaabay sheegtay sida ugu saxeixuusa waxay tahay waxa uu nebiga ka dembi dhaaf dalbanaa waxay tahay nicmada alle oo aan la gudi karin shukrigeeda ka gaabinta oo qof walbaa ka gaabinayo inuu dembi dhaaf ka weydiisto arrintaa iyada sida ugu fiican saas leana maxaa cuntaad cuntay calooshaadii ay gashay waa la shiiday nuxurkiiba adiga marka lagu reebay intii wasaqda ahaydna si nadiif ah oo fudud oo saalani kaaga baxa soo nicmo weyn marka ma aha nicmadaas adiga ma gudi kartaa marka intaas halkaas nicmo inta cibaado ay keensanayso ma samayn karna anaga nacam saa daraadeed marka nabigu sala allahu aleyh ali wasalam isagoo dadka ugu cibaado badnaa haddana wuxuu dareemaa inuusan sidii la rabay nicmadii alla uusan wada gudi karin kulligeed nacam leanna wain tacuduu nicmat allahi laa taqsuha nicmada alla lama tiri karo lamana gudi karo nacam markii nabiga la yihi sala allahu alayh ali wasalam uu yihi waclamuu anahu lan yanjuu axadu minkum bicamalihi qaaluu walaa anta ya rasuul allah qaala walaa ana ilaa an yataqmadani illahu biraxmatihi jannada xataa nin camalkiisa ku geli karaa malahu yihi oo camalkaagi iyo janno isuma dhigmaan ilaa adigana la yii ya rasuulallah markaas walaa ana aniguna kuma geli karin yii ilaa inuu ilaahay naxariistiisa oo aniga idhex geliyo ma ahan marka wafraanakadaan waxay ka socotaa taksiirka mararka qaar ka imaan karo yani oonan anaga u samay karin intii la doono inta ay mudan tahay nicmadaas oo kale maadaama aanan guda karin ayaa waxaa leenahay ilaahay dambi dhaaftaaga noogu kab inta aanan gudanin dambi dhaaftaaga noogu kab bal muslimkii baa saan dhahay rasuulkii baa saan dhahay sala allahu alayh ali wasalam famaa baaluka marka gaalada ka waran nicmada alle isaga jiraan kibir iyo kufri iyo balaayo aan lagu sii daray inay nicmada alle ku shukriyaan iska daayey ilaahay bayba diideenba subxaana watacaala marka de qofka muminka iyo gaalka marka laleeyahay nin nool iyo nin dhintay bay kala yihiin waa kan ba muminkiina wuxuu ka fekeraas yiri arrintan gaalkiina wixii loo abuuro iska fekerayy culamada dabal waxay dhaheen gufraana kada waxa uu ka dambe dhaaf dalba waxay tahay inta uu musqusha ku jiray ee dikriga alle uu ka aamusnaayo uu ka maqnaayo ka dambi dhaaf dalba taas laakiin saxiix ma aha sababtoo ah dikriga alle inuu ka aamusaaba cibaado ahaydba markaas sooma inaadan musqusha ama xaajo gudana ilaahay magaciisa aada sheegin iyadaadba alle ugu dhawaanaysa see dambi uga dalbana marka marka midda horaa ugu fiican sida ay culamadu ay leeyihin marka adkaarta asraar waxaa ku jirta marka asraar cajiib badanaa ku jirta marka in adkaarta la barta waa nacam kutubul adkaar soo gata nacam khaasatan weliba kutubaha adkaarta sharxaysa oo marka fatxulbaariga kitaab dacawaat i saxiix buhaari markau sharcayo iyo qofka inuu aada u dhaalacdo lagama maarmaan w adkaarta tawxiid badan baaba ka buuxa nacam iyo wax qofka qalbigiisa aad marka cibaadadii u marka ugu dhiirigeliyey wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaal ata nabiyu ata nabiyu sala allahu alayh ali wasalam alghaaia nebigii wuxuu ka yimid alghaaia meeshii hoose oo lagu soo xaajo gudanayuu ka yimid fa amaranii wuxuu amray ata nabiyu sal lahu alayh ali wasalam nabigaa yimid alqaaida meesha lagu xaajo gudanayo yimid ata nabiyu sal lahu alayh ali wasalam nabigaa yimid alqaaida meesha hoose meesha lagu xaajo gudanayo yimid rasuulka sal slam fa amaranii wuxuu amray an aatiyahu inaan ula imaado oon u keeno bihalaaati axjaarin saddex dhagax fawajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax walam ajid ma helin haalian mid saddexaad faataytuhu waxaan ula imid aan u keenay birawsatin degeg faakadahumaa wou qaatay dhagaxdii faakadahumaa labadii dhagax wou qaatay waalqa rawsata digadiina waa iska tuuray wa qaala waxa uu yihi haadaa midkaani riksun najaas riksun wa qaala waxa uu yihi haadaa nusakda qaarna inahaada inahaa iyadu riksun ina haadaana nusaa ina haadaa riksun ayb waayahay akrajahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiidka soo saaray isku mid waa rijsun iyo rijsun labada waa isku mid waa najaaso markii yiri waa iska tuuray marka inaan najaas najaas lagu duuli karina meesha kacad marka nacam hay shaygu hadduu najaas yahay qadaaulxaaja ma galo yani istijo ma galo laguma istijoogi kara nacam laba shayba laguma istijoogi inuu shaygu najaas yahay shaygu hadduu najaas yahay ma lagu istijoog karo shaygu hadduu muxtaram yahayna cunto waayo masalan ama qur-aan ma banaan in lagu istijoodin wax la cuno laguma istijoo karan tan saddexaad waa inaanu ahaanin shay wax oo ladij ah oo sida lafaha oo kale subxaana kale ama wax matalan dhala oo kale laguma istijoo kara dhalada nacam sababto dhalada waxma zuuli karto meesh meeshi wixii waabka waa waa way biyuhu waa ka subxanaya najaas way ka daadadanaysaa ayb marka hadda tan nabiga wuxuu ku cileeyey inay najaas tahay marka najaas najaas laysagala tiri kara akrajahu bukhaariy bukhaari baa soo saaray xadiidkan zaad axmed axmed wuxuu ku daray iwadaara quniy itinii iila kaalay biayrihaa eyrkeed i keen roonfadan digadan iga qaadi eyrkeed i keen ruux kale igu soo bedel sheekhu marka wuxuu u keenay riwaayadan dambe musanifka inuu xanafiyada madhabkooda uu ku radiye oo iyaga oo dhahaayo saddex ka yar waa lagu istijoo karaa inaan lagu istijoo karin oo kuu sheegayo nabiga uu yiri sala allahu alayh ali wasalam mid saddexaad iyo doon xataa haddaysan riwaayadan sugnaa lahayn amaba aynan jiri lahaynba ufiirso hadaysa riwaayadan jiri lahayn xataa xadiidku waxau tusi laha in saddex dhagax lagu issujuudo sababtoo ah nebiga marka hore u dirsaday ko saddex dhagax u dirsaday markii hore nacam fa amaranii an aatiyahu bitalaaati axjaarin soma dhihin markii hore nebigu saddex dhagax oo u amarkaas hore un weli jiraya nacam in mar amarkii lagu soo celiyo shardi maaha nacam ibnu mascuud waxau islahaa dhigadan waa lagu istijoo karaa haddii la tuuray xataa hadduu nabiga shib ka yiraahdo maxay keenaysaa marka muxuu keenaya marka nadarku muxuu keenaya inuu intau baxo mid labaad u raadi saddexaad u raadi <coughs> leanna adi hadii lagu yiraha war saddex dhagax ii keen oo aad laba dhagax iyo dhala keento oo dhaladii layska tuuro da ninkii aad ukhidmaynaysay waxuu kaa rabaa dhagax saddexaad hasab maa inuu kugu celiyo mar labaad ile markii horead adig saddex lagu qayday mogta ma garateen xataa hadday ka sugnaa lahayn xanafiyadu daliil uguma sugna lan amarkii hore saddexda aha unbaa meesha ku jiraay wayahay xadiidkan marka waxaa laga qaadana marka shayga najaasa doo inaan najaas lagu zuuli karin midda kale shaaficiyadu xadiidkan waxay ka qaateen inahaa rigsun mar haddii la yiri waxay leeyihiin digada xoolaha waa najaas digada xoolaha waa najaas xadiidkan faataytuhu birawtatin u keenay diga ayuu ukeenay faakadahumaa waalqa rawtata rawsadi waa tuuray digadii muxuu yii inahaa rigsun marka iyagu waxay leeyi waa kaas digada xoolaha inay najaas xadiiska u daliilyahay awalan xadiidkan ma sheegin diga xoolaad ma sheegin muxuu yidhi diga keliya bu itlaaqa soo maa riwaayad daara qudni iyadana marka waxay sii tilmaamaysaa inahaa kaanat rawsata ximaarin dameer digadiisay ahayd xoola ma ahayn digadiis dameer digadiisay ahayd idan marka xoolaha la cuno digadooda iyo kaadidoodana najaas ma aha leanna nebigaa wax ku daaweeye nimanka curaniyiinta ahaa nebiga wuu ku daaweeyey najaasna dad laguma daaweeye nacam leanna nabiga sal ly slam waxa uu yihi ummadayda shay xaaraam alla oo uga dhigay ilaahay daawo uma gelinin daara ibn khuseyme tee ibn khuseyme iskale nacam tanuu daara lahaa baaraka allahu fiikum nacam sax ibn khuseyme fatxulbaariga ibn xajar ku ishaara nacam hay marka iyaga marka inaha kaanat rawsata ximaarin taas marka saxiix ibnu khuseyme ay ku sugan tahay taa marka waxay daliil u tahay in digadu aynan ahayn diga xoolaada ay tahay diga dameer ay ahayd dameerkuna lama cuna dameerka lama cuno shayga aan la cunin digadooda najaas ma incan saxrada kaa yeeli wax la cunase inay najaas tahay maxaa u daliil ah incan waxba looma hayo shaaficiyada daliil uma haya dhinaca kale waxaa daliil looga hayaaba in laba daliil mid waa kaas dadow ku daawey midda labaad waa maxay nebigu inuu yihi salluu fii maraabid alhanam xerada ariga ku tukaday xero arig yaa laga weyna arig xeradiis iyo digadiis iyo iyo kaadadiis iyo laga weyn marka labada qolana marka shaafici meesha daliil ugu sugna lidaalika ada mafaasid badan bay arrintan keentay geelayda waa ogtihin salaad ma tukadaan wuxuu ku maanta dhan laba mara ma sidsidi karo kuleeya maanta dhan geel habeediisaan leeyahay marka kama gaaro kule salaad dhaco marka inteen biyo la kama igama agdhow kule marka haddaw ogaa lahayd inaysanba najaas ahayn ba iska tuka laha kale soomaalida waa cunaa waa caanaha geela marka la lisaa laasaha geela lama candada geela lama dhaqo kaadida iyadoo ku da-daa laga soo lisaa saa loogu lisaa isagoo weliba wasaqdiisiina ku lisaa marka hada najaas maxaa loo cabaya marka najaas maxaa loo cabaya marka fidradii ma keenaysa anaguna muqalidiin ma nihin marka axaadiista eh, rasuulkaan raacaynaa marka eh, wain ragibat ulufu muqalida وan abi hurayraa radi alahu canhu qaal ina rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam nabiga nahaa waxau reebay an nastanjiya bicadmin laf inaan ku istijoono aw amase rawtin digay inaan ku istijoono dego wa qaala waxa yii inahumaa labadooda laa yudahiraan waxma dahiraan waxma dahiriyaan waxma dahiriyaan labadan awsada iyo lafta rawaahu daara quniy asaxaxahu daara quni baa weriye waana saxeixiyaan ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay xadiidkan kitaabkiisa muxararka wuxuu leeyahay markuu xadiidkan sheegay kadib abu axmed abu axmed ibnu cadiy waxa uu yihi xadiidka waxbaa wuxuu ku sheegay xadiidkan waxaa ku jira ayuu yiri Eh, furaat in la yirahdo ninkaa marka isaga marka la yiraahdo eh, layia magacaas iskale furaat eh, alxasan ibnu furaat alxasan ibnu furaat alqazaad keligiisa xadiidka wariyey huwa saduqun yahim saduqun yahim dacfibaa ku jira ninka isaga ibnu cadiyinna waxau sheegay keligiis inuu weriye oo xadiidku nin la wariya nin la wariyey oonan jirin saa darteed marka xadiidka min xayu sanad waa daciif maa inkastoo daara qutni oo isnaadkiisa saxiix yeelay haddana marka xadiidka waxaa ku jira marka eh, ninka isaga ah iyo waxaa kaloo ku jira sidoo kale eh, ninka isaga ka warina salama ahay isaguna marka haraa-ib iyo noocaas ayuu wariyaa marka xadiidkan labadaa ninaa ku jiraan dariiq kaloo mutaabacana ma laha naam oo wax mutaabaceeye ma laha saa darteed marka xadiidku min xaysu sanad waa daciif laakiinse min xaysu lmacnaa xadiid saxiixa waay lana rawsada hadday tahay rawsa xoolo aan la cunin digadood hadday tahayna de haddaanba soo marna waa najaas hadday tahay xoolaha la cuno digadoodna iyaduna laguma istajoog kara sababto ah calafu dawaabil jinni jinniga xoolihiisaa daaqo lama ogola marka raws digo oo dhan laguma istajoog karo lafna inaan lagu istijoo karin iyadana de waa muxtaram jiniga marka muslimiinta muslimiintana way cunaan amaba waa ladid meeshii marka wixii ma soo dhuuqi karto najaaskii marka labadaas marka macno ahaanta axaadiis fara badan baa sheegeysa oo marka macnaha meesha ku jira waa saxiix lakin isnaadkan culamada marka dacfi ayay ku sheegeen ibnu cadiy sida uu tilmaamay oo waxa uu yihi ibnu cadiy laa aclamu rawaahu min ayra bnihi alxasan ibn furaad cid aan hayn kama warinin wacan ilxasana salamata bnu raja salamata bnu raja ayaa ka wariyey wacan salamatana salama isagana waxaa ka wariyey marka ibnuhu nacam kasib ayaa ka wariye leeya marka labada nin marka alxasan ibnu furaatna dacfi baa ku jiro wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam istanzihuu min albawli istanzihu iska hufa oo iska fogeeya yani iska hufa min albawli kaadida iska hufa oo iska nazaho iska dheereeya fa ina caamata cadaabi alqabri cadaabu lqabriga badankiis minhu min albawli buu ka ahaaday kaadida xaggeeda ka ahaaday cadaabuqabriga badankiis kaadida xaggeeda ayuu ka ahaaday rawahu daara quniy daara quniba xadiidkan wariyey abu xaatim xadiidkan waa cileeyey abu xaatim xadiidkan waa cileeyey waxa uu yihi ina rafcahu baailun xadiidka in marfuuc laga dhiga waa baatil buu yihi nacam laakin xaafid ibnu xajar shawaahid ayuu u sheegay xadiidkan ou ku noqonayo xasan marka waa xadii xasan alxadiidu xasanun xadiiku waa xasan cilada marka uu sheegay abu xaatim hal sanad bay ku jirtaa keliya walilxaakimi xaakim waxaa usugnaaday weriyey akharu cadaabi lqabri cadaablqabriga badankiis min albawli buu ka ahaaday kaalida xaggeeda wahuwa saxiix isnaadi mid isnaadkiis saxiix shawaahida ku jirta weliba waxaa kamid a ah xadiidkii ku kusugnaa min xadiidi ibni cabaas ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam mara calaa qabrayni nabiga laba qabri buu soo maray faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fi kabiir ama axaduhumaa fakana yamshi binamiima waama alaakharu fakana laa yastatiru min albawl fi riwaayatin laa yastanzihu min albawl kaadida iskaba uusan nazihi jirin marka xadiidkaas ibnu cabaas baaba shaahid u ancan ah, oo saxiixeyn ku jira iyo midkan xaakim marka xadii marka kaadida oon layska hubsanin inay cadaabulqabriga keenaysaa laga qaadana marka xadiidkan meesha muxuu ukeenay xukm muhiima u keenay xukunkaas muxuu yahay alistinjaau waajibun culamadu markay leeyiin istijadu waa waajib inay waajibtaan waxaa u daliila xadiidkan baa u daliila maxaa yeele haddii cadaab lagu mutay iyada ka tegisteeda so marka waxa cadaab lagu mutaa waa maxay waajib laga taga istijadu waa waajib marka istinjaa sinjadu inay waajib tahay ayaa laga qaadana xadiidkan maadaama waxaa kaloo xadiidka laga qaadana cadaabu qabriga inuu jiro khilaafan lilmuctazila iyadoo muctazilada la khilaafayo iyo firaqda munxarifada oo iyagu qabo cadaabu qabri inuusan jirin banaan marka taa marka eh, cadaabuqabrigi eh, aayaadna waa laga qaato annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yawma taquumu saacatu adkhiluu ahla fircawn ashadda alcadaab iyo yusabit llahu ladiina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati dunya iyo nafsin daaiqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum ywma alqiyaama yaa laga qaatay wainamaa wax kale mana tuwafawna waa la idiin dhamaystiraya ujuurakum ajarkiina ywma alqiyaamati dhamaystir marka maxaa laga fahmaya qeyb hore ay usoo qaateen inay jirtay intay kusoo qaateen adduunka iyo qabrigamarka axaadiistaas a ah marka cadaabulqabriga u daliila marka laga qaatay sidoo kale marka la leeyahay marka istijadu waa in laskaagaba in layska hubsado sidee la isaga waxaa la isaga hubsanayaa qofku inay ka dhamaatay kaalida isaga waa karaa karaan inuu xasilo inta markiiba kaalidii soo dhameey inuu hore kasoo biyihii falaq falaq kusiiyo lama rabo oo inuu ukaadiyo ilaa uu iska yiraahdo marka meesha ay kaalidii soo maraysay waa alele hadda waa kasoo dhamaadeen kaalidii waa ka dhamaatay inuu iska yiraahdo oo markaasna marka oo markaa sidaa marka ama u dhaax ku isticmaalo ama u markaa biyo ku isticmaalo marka waxyaabaha tirada badan ummadu ay samaynayan qaarkood waswaas waswaaskuna shareecadu waa la dagaalantay waswaasku shareecadu way la dagaalantay axkaam culamada kutubay ka alifeen damb alwaswaasi walmuwaswisiin aima kutubo ka alifta shaydaankuna waa madkhal weyn oo dalka kasoo gala waswaaska dhacon alimaam ibn lqayim kitaabkiisa la yihah iaatat lahatan fi bayaani masaayid shaydaan kitaabkiisaas wuxuu uga hadlaa qayb dhan xarkaha iyo oo ku ugaarto shaydaanka waxaa kamid a ah waswaaska ilaa marka dambe wuxuu ku gaarsiinaya war cibaayadan aadtaan ugu dhibanta iskaga tag banaan saasoo rabaa marka dambe inuu ku gaarsiin waadna arkaysaa dad waxaad arkaysaa salaadii dukanaayo oy dhibaysa markay salaada istaagaan markii dambe waxau le war jamaacadan adigu amay ku dhibsataaba jamaacadii ama adiga amaadba dhib eh, dhib aad ku gashaa lama soco kartid imaamkan guriga ku tuko guri kutukasho bilaabaa marka dambe haddana salaadii bauba iska daynaya ilaa qaarkood marka ay wariyeenba la yiriba qofku marka uu yiri mararka qaar waxaa igu dhacda yii marka eh, salaadii baa waxaan ku sameynaa yii waswaas eh, aad u tiro badan ba haysto abulfadli alhamdani u yimi dhibaata haysato yii marka inta wayse qaato oon webi galo oon dhinac kale uga baxo markaan anoo janaabo qabo weli intaan galo oo dhinac kale uga baxo ayaa waxaan isleeyahay tolo amaad meel ka qoyan tahay markaasuu yii adig maxaad rabtaa amaad meel ka qallaban tahay tolo maxaad rabtaa markaas wuxuu yiri adiga maxaad rabtaa markaas maxaa u qubaysanaysaa salaad inaan tukado yii markaasu iska dhaaf salaad aba laga rafciyo salaad lana majnuuna tahay intaad weli dhex gashay ood ku dabaalatay haddana hadaad leedahay weli waa qoyanahay waa qadalana aad leedahay majnuuna ma fayoodidnin majnuunada salaad lagama rabo marka waswaasku waa min camali shayaan waayo ilahay in laga magan galaa fiican marka diin in dadka looga dhiga marka ma aha afartan talaad xagga u soco afartan kale xagga u halkaas soco waxa weeyaan marka waswaas baa dadka diin looga dhiga axkaam leeyaha lagu leeyahay axkaamta islaamka beri bay ka tahay waxaas nacam axkaamna ma aynan fahmin nimanka afartan talaad xagga u dhaqaaq xagga u dhaqaaq xagga u dhaqaaq dhahay nacam mida kale mararka qaar ataa waxaad arkaysa ummadii magaalada dhexdeediiba wadana waxaa ku sameynaa oo raggi iyo dumarkii isdhex marayaan ayaad arkaya marada darafteeda isoo marka hoosti dhagaxi un ku haysa weliba marka nimo waaweyn oo marka ah nimo waaweyn oo laga yaaba masaajid kitaabo ka akrinaya noocaas ad arkaysa masaajid hortiisi marka dhagax iyo ku socsoconay marka dad aada u qalafsanba waa umada min xaysu diinna takhalufa uga jiro xag diineed xag ilbaxnimona takaluf uga jira qofku haddii labadaas takaluf ka galaanna waa u dhamaata hataa xabaarada madaniyada macnay leedahay hadaad diinkii seegto xabaaradiina aada seegto dakalaha umadan un duurka inaad fagi jirtaa da muslimiinta iyo aduguba dan waxay idinkugu jirta inaad duurka iska joogtid marka nimankaasa fuqahaan noqday wahuwa saxiixu lisnaad xadiisku marka riwaayadan xaakim isnaadkeedu waa saxeix bilahi tawfiq sal l slam ala nabiyina muxamadi